kulankan haweenka ahow meeshan ku kulmayow tasadaqna wax sadaqaysta walow min xulliyikunna waxaad sadaqaysanaysaan haba noqdo min xulliyikunna xuliya waxaa la dhahdaa waxa dumarka qofka ku xaragoodo waxay ku xaragoonaysa dumarka dahabka ay qabto ama dhagaha ku qabto ama qoorta ha ku qabto ama gacanta ha ku qabto jijintii ama faraati ha ahaado wuxuu ahaadaba waxa qofka dumarka ay xiran tahay ayaa xulli la dhahaa ee dahabka ah inta badan isagaa loo yaqaanaa macnuhu waa maxay haddaynan lacag haynin war kuwa intay iska bixisa ha sadaqaysatuu yiri nebigu calayh isalaatu wasalaam kuwa ugu jira ha bixisa ha sadaqaysato yaa macshara annisaa marka kulankan dumarka ahow tasadaqna wax sadaqaysta walow min xulliyikunna haba noqdo waxaad sadaqaynaysaan xulliyada aad qabtaan waxaan aad ku xaragoonaysaan ee dahabka ah haba ahaada hadduu doono qaalad waxay tidhi farajactu ilaa cabdillaahi bni mascuud intii bay nebiga ka maqleen dumarkii markiiba inay ku camal falaan bay doonayaan haweenaydii cabdulahi bn mascuud waxay tiri gurigaan u laabtay haddaan gurigii u laabtay cabdulahi bn mascuud baa meeshii fadhiya gurigii jooga odaygii qofkii dumarkaa darsi bay soo qaadatay nebiga amar soo siiyey waxbixi baa lagu yidhi inay waxbixisay doonaysaa marka farajacad way laabatay zaynaba ilaa cabdilaahi bni mascuud bay u laabatay gurigii faqultu lahu waxaan ku iri innaka rajulun khafiifu daati yad ninkeedii bay la hadlaysaa innaka adigu rajulun baa tahay cabdulahi waa muhaajir cabdulaahi waa muhaajir asalkana markuu soo islaamayaba muhaajir buu ahaa maxaa yeele isagu reer aa'if iyo haqiif iyo halkaasuu u dhashay reer maka ma ahayn ma ku yimid dadkiisii iyo eheladiisii qaraabadiisii lama joogo xooluu raaci jira aribuu raaci jiray sidii buu ku soo islaamay marka ninaan u dhalanin magaaladaasuu ahaa iyo dadka aanan ka dhalanin haddana soo islaamay haddana soo hijrooday marka waa garan kartaa suuradda ah ninka nooca ah siduu u gacan yaryahay haddaan ilaahay waxba siinin subxaana wa tacaala marka haweenaydiisii baa la hadlayso waxay ku tiri innaka adigu rajulun baa tahay khafiifu daati lyadi gacantiisa waxa ku jira ay khafiif yihiin macnaha hanti badan aanan lahayn mhm. qofaan gacan cuslayn oo gacantiisu aynan cuslayn oo hanti aynan cuslaynaynin baa tahay saasaad ku fududahay marka waxay tidhi waina rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam macnaha sadaqo bixi markii la yiri waxay ka fakertay sadaqadan walow dahabkanba aan bixinayaba ha noqdee zawjkaygiina waa joogaa awlaadaydii way joogaan gacantiisana waxba kuma jiraan ma isaga intaan dhaafiyaan cid kale siiyaa mise isagaan siiyaa su-aashii isweydiisay saxaabiyaddu taa weyaan isaga bay arrinka u bandhigaysaa marka isna rayigiisu ka soo bixinayaa meesha kadibna nebigaa loo wada tegi doona calayhi salaatu wasalaam labadoodii toona ma noqonayse nebiga arrinta u koryeeli doonaan oo la dhihi doonaa maxaan ka yeelnaa rasuulkii allow dhegayse marka innaka adigu rajulun baa tahay khafiifu daati lyaddi gacantiisa waxa ku jira ay fudud yihiin khafiif yihiin oo aan gacantiisa waxanti aynaan lagu ogeyn wa ina rasuul llahi sala allahu calayh waali wasalam qad amaranaa bisadaqati rasuulka alle wuxuuna amray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh haddaanu nahay macshar annisaa kulankii haweenka ahaa markuu la kulmayey nebiga wuxuu ku yidhi oo amray inay wax sadaqaystaan ee adaan nin rag ahe fa'tih bax nebiga u tag fasalhu weydii fain kaana dalika yujziu cannii hadday anigu sadaqada iiga gudayso adiga iyo awlaaddayda waan idin siinayaa wailaa haddaynan laakiin sadaqo ii noqonaynin nabiga sadaqa bixi buu yidhi haddayna idinka idinku baxaynin saraftuhaa waan siinayaa ilaa hayrikum cidaan idinka ahayn baan siinaya macnuu waa maxay anigu waxaan rabaa inaan zawjkaygii iyo awlaadaydii aan siiyo laakiin haddaynan sadaqo ii noqonaynin cid kalaan siinayaa idin siin maayo idinka faqaala cabdullah cabdullaahi baa u jawaabo wuxuu ku yidhi bal iitii anti adiga u tag buu ku yidhi bax so idinkaydin ma farin nebiga haa so adiga maaha qofka haddana raba inuu wax sadaqaysta ha adiga saaxib ulqadiya amarka ah, ta kale adigaa qadiyadda ku bannaano dhagahaaga inay qancaan soomaalidu waa waxay dhahdaa intay lugu buki lahayd intay laabi buki lahayd lugi ha bugto oo macnuhu waa maxay intay isdhihi haddaan u tegi lahaa anigaan u sheegi lahaa sidaan cabdullaahi ugu sheegay ugumaanan sheegeen iyo sidaa uu yidhi maanan dhaheen iyo bax adiga tag buu ku yidhi bal iitihi anti adiga aad buu ku yidhi faintalaqad way baxday faida imra'atu min alansaar ila nebigu calayh salatu salaam koox dumaru la hadlay kooxdii dumarka ahayd oo la hadlay nebiga salawaatu ullah wasalaamu kulligooda way la tafaaculeen oo arrintii way la falgaleen haweenay reer ansaar ah ugu tegey bay tiri baabi rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam cinda baabi rasuuli illah albaabka nebiga agtiisaan ugu tegey haweenay reer ansaar ah oo haweenaydan reer ansaar ah iyaduna xaajatii dantaydu waa danteeda isku dan baanu nahayba isku su'aal baanu qabnaa waxaa kaloo la yaab leh haweenayda meesha taaganna zaynabaa la dhahayay iyaduna zaynabo wey waa laba zaynabo wey isku soo hagaagtay zaynaba imra'ata cabdullahi bni mascuud mar rabtay inuu nebigu ogaado salawaatu ullah wasalaamu calayh laakiin waa qof macruuf oo la wada garanayo inay su'aashan intay weydiiso loo jawaabo cid kalena aysan ogaanin bay rabtaa in iyada la ogaado rabto marka waxay ku faraxsan tahay inay guriga albaabka nebiga ka heshay haweenay kale oo haddana haweenaydii isla magaceediiba la dhaho oo haddii zaynabo la dhaho matanbaa matu kala yaa kala garanhaya waa zaynabe magaca badan weeyaane marka waxay tihi xaajatii xaajatuha wa rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam qad ulqiyat calayhi rasuulka dushiisa waxaa lagu riday almahaabata hay baa lagu riday macnuhu waa maxay nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka si kastuu dadka ola hadla u dhiiran yahay markuu nabiga agtiisa yimaada ma dhiiran karo waa ka hebaysanayaa nebiga salawaatu ullah wasalaamu caleyh waa haybad ilaahay uu siiyey rasuulka fakharaja calaynaa macnuhu waa maxay waxaan ay oga baqanaysaba waa haybad nebiga uu leeyahay salawatu ullah wasalaamu caleyh waxay tihi fakharaja calaynaa albaabkii baa la gargaraacay fakharaja calaynaa waxaa noo soo baxay bilaal bilaal baa soo baxay faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi iiti rasuulu اllahi sal اllah alي wasalam faakhbirhu nebiga alle u tag u waran ana imra'atayni bilbaabi laba dumar oo albaabka taagan ayaa tas'alaanika ku weydiinaya rasuulkii allow atujzi'u sadaqatu canhumaa labadooda sadaqada ma oga bannaan tahay oo ma ku gudaysaa oo ma ku ansaxaysaa cala aswaajihima caruurtii nimankoodii wa cala aytaamin iyo caruur agoon aho fii xujuurihima gurigooda jooga gurigana agoon baa u joogto iyagaa koriya laba ninna way qabaan marka nimankeennii haddaanu siino ama awlaaddeennii aanu dhalnay aanu siinno sadaqadii ma naga gudaysaa ma noqonaysaa sadaqa maqbuula cinda allah ma ku ansaxaysaa sidaa sidaa ku dheh macnuu waa maxay anna imra'atayn laba haweenay ah imra'atayn marka lama sheegino waa majhuul yay yihiin lama yaqaano walaa tukhbirhu hadday marka usii warramayaan dardaarankii siinayaanoo waxay idhaahdeen walaa tukhbirhu nebiga ha u sheegin man naxnu ciddaanu nahay ciddaan ahayna ha u sheegin nebiga salawaatu اllah wasalaamu calayh fadakhala bilaal bilaal nebiguu u galay fadakhala bilaalun calى rasuuli اllahi sala اllah alay wasalam fasa'alahu nebiga su-aashiibu weydiiyo wuxuu yidhi rasuulkii allow laba qofoo dumara wey waxa bannaanka taagan su-aasha noocaasayna ku weydiinayaan jawaabtiina waa iga sugayaan inaan ola laabto maxaad dhihi lahayd nebiga haddii marka su-aashii la weydiiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh su-aal kaluu weydiiyey faqaala lahu bilaal wuxuu u yidhi nebiga rasuululahi sala allah alay wasalam man humaa labada dumarka awaayo iyagu maxay dhaheen hana sheegin laakiin nebiga waa weydiiyey bilaal xarji buu ku jiraa marka waa dhex yaalla imaa inuu haweenkii ku caasiyo oo nebiga u sheego waa imaa inuu nebiga ku laakiin labadooda cidu caasinayaba hadday noqoto inay labada waa casiyaan wey hadduu gabdhihiina ballantii oga baxo waa ballan furyo hadduu nebiga diidana waa caasinimo oo nebiga alloo caasiyey labadooda ciduu caasiyaba wuu isgarab dhigay cidda ugu fudud ee waa caasin karaya waxay noqotay dumarkii marka waa la weydiiyey man humaa baa lagu yidhi eh, faqaala rasuul lahi sal ly slam wuxuu yidhi man humaa wa ayaa dumarkani faqaala wuxuu yidhi haweenayda kale muunan garanayninna wuxuu yidhi imra'atu min alansaari iyo wa zaynab magacii horuu sheegay bes ah iyo zaynaba weeyaan cabdullaahi bni mascuud iyo reerkiisuna reerka nebiga aad bay u dhex galeen guriga nebiga aad bay u dhex galeen ilaa abu muusa alashcari waagii dambe waa isagii yeman ka yimid wuxuu yidhi waxaan u malayn jirnay dadkeenna cusub ee muhaajiriinta ah inuu cabdulahi bn mascuud guriga nebiga ka tirsan yahay macnuu waa maxay inta badan ee guriga nebiga calayhi salaatu wasalaam uu gelaya ka soo baxaya isagii reerkiisuba reer reerka ka tirsan unbayba ahaayeenba marka wuxuu yidhi nebiga calayhi salatu wasalaam intaa keliyuu u sheegay muunan dhihin imra'ata cabdillahi bni mascuud iyo midna muunan dhihin intii la weydiiyey wuu ka jawaabay laakiin intii laguma ekaanin dhegaysa hadda imra'atu min alansaari iyo wazaynab weeyaan faqaala rasuul lahi sal la alay slm wuxuu yidhi ayu zayanibi hiya war zaynabiyada tirada badan ee reer muslimiinta ee reer madiine ah tee weeyaan zaynabtiyada ah iisii sheeg weeyaan macnihi haddee bilaal nebigu unbuu ateecay salawaat ullahi wasalaamu caleyh imra'ati cabdillahi bni mascuudna waa la caasiyey laakiin gadaal buu oga sheegi doonaa sidaa darteed xadiidka iyadaa warisay oo halkan way noo tilmaamaysaa in qisadaasi ay dhex martay bilaal iyo nebiga caleyh isalaatu wasalaam maxaa waa loo sheegi doonaa oo bilaal wuxuu ku dhahayaa nebiga calayh salaatu salaam baa i weydiiyey anna saasaan ku iri ogow magacaaga waan sheegay wuxuu yidhi ayu zayaani bihiya zaynabyada tirada badan tee weeyaan tan hadda bannaanka taagan qaala wuxuu yidhi imra'ati cabdillaah cabdullaahi weeyaan haweenaydiisii faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi lahumaa ajraani u sheeg labaduba waxay leeyihiin laba ajar oo waa maxay ajru lqaraabati nafaqadan ay siinayaan qaraabadii waa ninkeedii iyo awlaaddeedii ilaahay baa hanti soo geliyey iyadii awlaaddeedii iyo ninkeedii bay siinaysa waxba haysanin sadaqay u tahay iyo wa ajru sadaqati sadaqada ajarkeedii labadaba waa sadaqo bixiyo sokeeyo siidii muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa warinaya marka gabadhu waxay ninkeeda siiso waa sadaqa ninku wuxuu xaaskiisa siiyo waa sadaqa wey وعن أbي سفyان بن xرب waxaa laga wariyey radي الlه taعalى عnه في xadiiثihi الطawiil xadiikiisii dheeraa fii qisati ku saabsanayd heraql wuu noo soo hormaray أna hiraqla qaala abi سufyaan inan waa tuu hiraqle taagnaa wuxuu ku yidhi abu sufyaan halkan ha la soo istaajiyo qorayshna ha ka dambayso su-aal baan isaga weydiinaya hadduu been sheego idinka ka dambeeya waa beentii dhah abu sufyaan meeshan dhicuu taagan yahay gadaashiisana qoraysh baa joogta hortiisana hiraqla taagan su-aalna waa la weydiinayaa hadduu been sheego qoladana ah waxay leeyihiin waa beentii haddii layska soo horjeedo waxun baa laysu ishaari lahaa laakiin hadda wuu ka sii jeedaa marka su-aalihii la weydiiyey waa kuwan waxaana ka mid ahaa wuxuu ku yidhi famaada ya'murukum bihi nebiganna aad sheegaysaane soo baxay su-aaluhu weydiiyey ka mid ahayd muxuu idin amrayaa wuxuu idin amrayo maxaa ka mid ah yacni annabiya sal allahu alayh waalih wasalam weye qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaquulu wuxuu leeyahay hadallada uu noola yimidee la yaabannahay waxaa ka mida ah, ucbud ullaha waxda inan iyagoo asnaan badanoo la caabudo yaqaaneen ucbud ullaha caabuda alleh waxdahu keligii laa shariika bih laa tushriku bihi shay-an ilaahay waxba ha la wadaajinina watrukuu taga maa yaquulu waxay dhihi jireen aaba'akum aabbayaashiinna wuu ku xumaynayaayo asnaamta ka taga wey macnihi oo wuxuu oola jeedaa xilliga annagu aabbayaasheenna waxaanu ka soo gaarnay baanu haysanay isna wuxuuna leeyahay aabbayaashiinna waxaa ka soo gaarteen isaga taga yamuruna wuxuu nafarayaa bisalaati salaad waa nafarayaa wasadaqatina waa nafarayaa waalcafaafi inaannu dhowrsanaanno oo aan xumaan oo dhan iska ilaalinana wuu nafaraya wsilati siladiina waa nafaraya silatu waa silaraxim weyaan silaturaximna waa nafaraya marka markii ugu horreysayba waxyaabihii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu amray waxaa ka mid ahaa silaturaxim qaraabadii oo la xiriiriya muttafaqun calayh wa can abi darin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh inakum idinku satuftaxuuna ardan nebigu calayhi salaatu wasalaam wax dhici doonuu noo sheegayaa oo nebigu ma haybku ogaa may hayb ma oga walow kuntu aclamu lhayba he lastakartu min alkhayr wmaa masanii assuu nebigu hayb ma ogeyn salawaatu اllah wasalaamu calayh laakiin waxaa dhacaysa inuu ilaahay wax ka ogeysiiyo waxaa dhacaysa inuu ilaahay wax u sheego ta'yiidan linubuwatih nebinimadiisa lagu xoojinayo risaaladiisa lagu xoojinayo ambiyadoo dhanna sidaasay ahaayeen alle wuxuu ohanayay subxaana wa tacaala fii suurati اljini markuu ka hadlaya ila man irtadaa min rasuulin haybka cid ogsoon ma leh ilaa ilaahay subxaana wa tacaala intuu raalli oga noqdo ambiyadiisa rusushiisa u sheega mooye marka tani waxay ka mid tahay haybkii ilaahay u sheegay nebigiisa salawaatu اllahi wasalaamu calayh inakum idinku ummaddii buu la hadlayaa satuftaxuuna waa laydin furi doonaa oo waxaad geli doontaan ardan macnuhu waa maxay alslaamu yantashir islaamku waa fidi doonaa fii mashaariq اlardi wa maqaaribaha inuu gaaraya nebigaa noo sheegay bidulli daliilin aw cizi casiizin waxaa ka mida markaa dhulka uu gaari doonuu nebiga nooga sii tilmaamaya salawaatu اllah wasalaamu caleyh sida uu yahay iyo waxa lagu yaqaano iyo marka nebigu wuxuu yidhi wainakum idinku satuftaxuuna waxaa laydiin fiiri doonaa ardan dhul yudkaru fiiha dhulka waxaa lagu sheegaa oo lagu yaqaanaa alqiraad wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray kale se tuftaxuuna waxaa laydin furi doonaa misr masr baa laydin furi doonaa waa masrta hadda aynu naqaano waagii nebiga lama furin oo waagii abubakar lama furin waagii cumar iyo wixii ka dambeeyey ahayd cumar waagiisii baa la furay macnaha xilligaasuu nebiga sii sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh sataftaxuuna waad furanaysaan misra wahiya ardun yusama fiiha alqiraad weeyaan fastawsuu biahliha khayra war islaam haddaad tihiin ehelkeeda u dardaarma khayr markaad gashaan dhulkaa khayr ku ogaada faina lahum maxaa yeelay nebigu muxuusaa u leeyahay laba shayba waa ku xiriirinaya nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh ummaddiisana wuxuu farayaa inay ugu naxaan sababtu maxay tahay laba arrinba kow waxa weeyaan faina lahum waxay leeyihiin dimmatun waraxima wa fii riwaayatin waxaa ku soo arooray faida اftataxtumuuha wey haddii aad furataan faaxsinuu wanaajiya ilaa ahliha faina lahum waxay leeyihiin dimma waraxima dima macnaha waxaa loola jeedaa waa sihr waxa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wiilkiisii ibraahim ahaa yaa dhalay mariya maariyana yay ahayd qibdiyad bay ahayd qibdiyiintuna waa ree masar macnuhu waa maxay dimada nebigu sheegaya waa sihri weeyaano nebigay la xidhiideen salawaatu wasalaamu caleyh ibna nebiyina ree abti bay u ahaayeen wiilka nebiga calayhi salaatu wasalaam marka ummad yahay xididka aan anigu aan la xidhiiday idina ku xiriiriya sidoo kale raxim weeyaano oo waxaa loola jeedaa awowgii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa ismaaciil yaa dhalay haajara haajara xaggee ka timid iyaduna reemasarun bay ahayd iyaduna marka labadaba ku xiriiriya weeyaan marka waxaad arkaysaa meesha raximku inuusan ahayn wax soke oo keliya qofkii wax kuu galeenoo dhanba xag aabbiyo xag hooye inaad xurmayso ayay leedahay ka warran marka ummad wada shabag isku wada ah iyagoo dhan ummaddan aynu ka dhalannay kulli luqunta iskula wada jirtaa waxaad arkaysaa labada qof ee meel wada fadhisa ama saddexdu hadday isu abtirsadaan ama isweydiiyaan meelun bay isaga soo dhacayaan inay isku xurmeeyaan bay ahayd marka haddiiba nebi ismaaciil islaantii eh, eh, islaantii dhashay ee ahayd haajara nebigu uu leeyahay ku xiriiriya ree masar maxaad u malaynaysaa marka rawaahu muslimun qaala alculamaau waxay yidhahdeen alraxim marka la yidhi waxaa loola jeedaa allatii lahum kownu haajara waa tii ahayd weeyaan haajara umu ismaaciil minhum iyaga mid ka mid ah wa sihri haddii la yidhina kownu maariya weeyaan umu ibraahim ibna rasuuli ilahi sala allah alay slam minhum iyana ayana ka mid ahayd wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi lama naزlat hadihi alaaya aayaddan markay soo degatay waandir cashiirataka alaqrabiin aayaddaa markay soo degatay dacaa rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam rasuulka alle wuu u yeeray qurayshan buu u yeeray faijtamacuu way kulmeen nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa la yidhi waandir cashiirataka cashiiradaada u dig cashiiradu waa tee marka alaqrabiin qaraabada ahayd bani aadamku meel un qaraaba ma ka haw qaraab waa ka noqdaa qofkan si kastood u kala fog tihiin waa ina aadan un soo ma aadanun baad isugu imaanaysaan qaraab waa marka ama ha dhowaato ama ha dheeraato la yidhaahdaa qolaa u timid abninkii eh, la ohan jiray mucaawiya bn abi sufyaan waagu amiirka ahaa marka dhowr bay ahaayeen nin baa marka abtirsado wuxuu yidhi anigu raxim iyo sidan iyo sidan iyo sidan iyo aabbaha halkaasaanu iska soo galnaa alla ilaahay waa soo dhaweye nin gacan furanna waa ah mucaawiya bn abi sufyaan waa soo dhoweeye ninkii labaad ba isna sidii oo kale yiri oo wuxuu yidhi hooyada hinda iyaanu agga iyo agga iyo aggaasaa isaga nahay kii saddexaad ba wuxuu yidhi anigana qaraabaan nahay markaasuu yidhi adna bal sheeg hadda waa yahaye markaasuu wuxuu yidhi wa ana bna aadam wa anta bna aadam aadam baanu isugu nimaano adna ina aadam baa nahay adna ina aadam baa ta wuxuu yidhi walle waa runta adna qaraabaanu nahay kulligooda waa karaameye waxbuu siiyey marka qaraabanimaduma ha dhowaato ama ha dheeraato qaraabo unbaa leeyahay laakiin ilaahay wuxuu sheegay subxaana wa qaraabadaada kuu dhowow nebiga lagu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa qorayshii intii maka ku noolayd markaa inaan makuu joogaa nebigu calayh salaatu wasalaam waandir cashiirataka alaqrabiin daca rasuulu llahi sala allahu calayh waaalih wasalam rasuulka alla wuxuu u yeeray qurayshan faijtamacuu waa kulmeen facama wa khasa nebigu calayhi salaatu wasalaam facamma waanadii iyo digniintii facamma guud ahaan buu u hadlay wa khasa haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam si gaar ah buu u hadlay khusuuska waxaa loola jeedaa dadku say u kala dhowaayeen buu uga kala hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa markaa qofkii ugu dhowaa isaga uu la hadlay nebiga calayhi salaatu wasalaam wa qaala wuxuu yidhi yaa bani cabdi shams yaa bani kacab lu'ay waa reerkii ka fogaa wey reer bani cabdishams ow reer bani kacab lu'ayow anqiduu anfusakum min annaar naftiinna ka badbaadiya naar yaa banii murata bna kacab kacab bna luaye wiilkiisii uu dhalay nebiga ku abtirsanaya ahaa murata bna kacab buu si gaar oo la hadlay reerkii ahaa wa reer mura bna kacabow anqiduu anfusakum min annaar yaa banii cabdi manaaf oo ahaa awowgii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka soo durkay haddana anqiduu anfusakum min annaar yaa banii haashim anqiduu anfusakum min annaar yaa banii cabdimualib anqiduu anfusakum min annaar haddii cabdimualib laga soo gubdubay nebigu calayhi salaat wasalaam wuxuu soo gaaray adeeradii marka awowgii haddii lasoo dhaafay aabihii ma noole waa adeeradii cabaas iyo raggii la midka ahaabuu nebiga la hadlay haddii iyaga lasoo dhaafayna waak yaa faatima binta rasuulilaahi weeyaan faatima binta rasuulilaahi anqidii nafsaki min annaar naftaada ka badbaadi naar naftaada ka badbaadi naar fa innii laa amliku anigu kuma hanan karo fa innii anigu laa amliku lakum kulligiinna idinma hanan karo min allaahi ilaahay xaggii shay-an waxba idinkagama celin karo waxba idinkagama tari karo hayra anna lakum laakiin waxaad igu leedihiin hal shay oo waa maxay waxaad igu leedihiin raxim hayra anna lakum raxima waxaad igu leedihiin tol iyo qaraabiyo ehel yaad igu leedihiin saabulluha bibalaaliha weyaan saabulluhaa waa idinkugu naxariisanaya idinku soo dhowaynaya idinkugu turaya bibalaaliha waa idinku xiriirinaya riximka isaga rawaahu muslimun qowluhu bibalaaliha uu yidhi bifatxi lbaa'i weeyaan ba'da oo la kordhigo athaaniyati iyo wa kasriha iyadoo la dhigo balal la yidhaahdo biba haddii la dhaha iyo baba haddii la dhaha labadaba waa sax wlbilaaluna waxaa loola jeedaa almaa biyihii weeyaan macna alxadiiina waxa weeyaan saasiluha balalka waxaa la dhahaa waa rushaynta rushaynta marka macnaha waa maxay hayra ana lakum raximan waxaad igu leedihiin raxim saabulluha bibalaaliha wixii aan heli karaya sidaasaan idinkugu rushaynaya waa idin gaarsiinaya qof walba in baan ka gaarsiinaya macnaheeduna waxa weeyaan ay shibha nebigu wuxuu ku shabahay salawaatu اllahi wasalaamu calayh qacihaa dhinaca kale riximka oo la gooyo maxaa lagu shabahay bilxaraara kulayl isaga oo la xiriiriyana qoyaan iyo biyo ayaa lagu shabahay hmm. marka wuxuu yidhi shabaha waxaa lagu shabahay qaطicataha biاlxaraarati eh, tadfau bilmaai waxaa lagu daminayaa goyntana waa biyaha eh, tubradu bisilati biyahana waxay eh, qoynayaan bisilati xiriirinta reerka iyo qaraabadii ehelka la xiriiriyo وعن أbي cabdاللahi waxaa laga wariyey cmr بن الcاaص aha radي الlه taعالى canهuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul الlahi slى الlه عlيه وآله وsلم jihaaran غayra sirin isagoo nebiga calayh الsalaaةu wasalaam jihaaran kor u dhawaaqaya hayra sirin hoos aanan u dhahaynin yaquulu wuxuu odhanayay إna آla bni fulani laysuu bأwliyaa'i war ree hebel anigu qaraabadayda ma ah inamaa waliyi illaah aniga waxa qaraabe iyo tol ii ah waa ilaahay iyo wa saalixu mu'miniinta intooda wan wanaagsan ee suuban walaakiinse dadkaa ree hebben la yidhaahdo lahum waxay igu leeyihiin raximun bay igu leeyihiin abulluhaa bibalaaliha iyagana waan xiriirinayaa xiriirinteeda qaraabada inta waajibka igu ah waa xiriirinaya adduun weeye waa siinaya waxaan heli karayo waxba ka goosan maayo hadday gacantayda wixii ku jira noqoto iyo hadday carabkaygii iyo dhaqankaygii noqoto intaba waa ku xiriirinaya laakiin xag ilaahay waxba iiguma ah waxaa aniga wax ii ah ilaahay iyo inta muminiinta ah waxaa layidhaha bacd ariwaayaat ayaa waxay odhanayeen alaa ina ala abi aalibin laysuu biwliyaai al abi aalib intooda aan muminiinta ahayn awliyadayda ma ah inamaa waliy illaah wa saalix lmuminiin macnuhu waa maxay abi aalib waa nebiga adeerkii waa ninkii soo koriye nebiga ee soo gacan hayey markuu awowgii dhintay ilaa uu nebiga calayhi salatu salaam ka guursado khadiijo daba socday markuu nebi noqdayna garab iyo gaashaanba u ahaa gaalada ka celinaya sanadkuu dhintayna waxaa loo yaqaanaa caamulxusni haddana maadaama uunan islaam ahayn isaga iyo intii gaalo ahayd ee ehelkiisa ahaydba anigu ehel ii buu nebigu leeyay calayhi salatu wasalaam macnuhu waa maxay ehelka runta ah waa ilaah iyo muminiinta hadduu qofkii muminnimadii ku darsado qaraabanimona waa laba xiriir wey hadduu laakiin gaal yahay qaraabanimadaasa idinka dhexaysa saabuluha bibalaaliha adee nabigu sheegay calayh isalaatu wasalaam wاllafdu lilbukhaariyi baa warinaya wa can abi ayuubin waxaa laga wariyey khaalid ibni zayd ahaa radi allahu tacaala canh abi ayuub alansaari wey magaciisa khaalid ibnu zayd baa la dhahaa radi allahu tacaala canhu ana rajula qaala wuxuu yidhi bicamalin waxaad ii sheegtaa camal yudkhilanii اljannata wayubaacidunii can الnaar rasuulka allah waxaad ii sheegtaa camal jannada ilaahay aan ku galo naartana aan oga fogaado waa su-aal aad iyo aad u weyn waa waxa la raadinayo dhanba qofku wuxuu raadinaya maxay tahay inuu jannana gala naarna ka fogaado wax kale yaa rabo intaa un weeyaan marka wuxuu yidhi rasuulka allow ii sheeg wax haddaan sameeyo jannada ilaahay aan aayar gelayo naarna aanan arkayninba aniga naarna aanan is arkaynin qaala nabiyu sal اllah alay waslam faqaala nabiyu sal اllah alay waslam wuxuu yidhi tacbud allaha walaa tushriku bihi shay-an kow qabso oo ilaahay baad caabudaysaa waxna la wadaajin maysid awliye iyo malaa'ig iyo ambiye iyo rusul iyo cidna la wadaajin maysid ilaahay waa kow wa tuqiimu الصalaa mumin waa inaad noqotid ilaahay rumaysan salaada waa inaad tukatid xiligeeda aad ku tukatid wakhtigeedii waa inaad tukatid oo aad hagaajisid kayfiyadeedii hay-adeedii salaadiina waa inaad ogtid weeyaan ta saddexaad wa tu'ti zakaa zakadana waa inaad bixisid wey haddaad hanti ilaahay uu ku siiyey ta afraad ee jannada aad ku gelayso wa tasilu araxiim raximkaagana waa inaad xiriirisid macnu waa maxay afartaa midkii ka mida aadan samayninba sabab waxay u noqonaysaa inaad ku naargeshid mutafaq calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya wa can salmaan bni camir waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu can inabiyi sala allah alay ali wasalam qaala wuxuu yidhi ida aftara axadukum falyuftir calaa tamrin hadduu midkiin afurayo ha ku afuro waxa ugu horeeya timir haddaad heli kartaba ood awoodidba ida aftara axadukum qofkiin hadduu afurayo falyuftir ha ku afuro oo waa sunno oo nebigaa jeclaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa hadyiga nebiga marka inuu qofku xabad qaato oo ku afuro waa wax wanaagsan haddaan waayo maxaan yeelaa fain lam tajid haddaadan helin fain lam yajid hadduuna qofku helin tamran falmaau biyihii ha ku afuro fainahu طahuurun biyuhu waa طaahir wanaagsan weeyaan wanazalna min الsamaai maءa maxay ahayd طahuura wa qaala nebigu wuxuu kaloo yidhi hadalkiisi isagoo sii wata alsadaqatu cala almiskiini sadaqa sadaqada aad qof miskiin siisaa waa sadaqa wey wa calaa dirraximi qof raxim u saaxiibo sadaqada aad siisaana fintaani laba weeyaan oo waa maxay waa sadaqo iyo silat raxim sadaqatun uu inoo sii faahfaahiyo waa sadaqa wa silatun silaة الraxim weeyaan rawaahu الtirmidiy baa wariyey waqaala xadiiثu xasanu صaxiix وcan ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacala canهuma qaala wuxuu yidhi kaanat taxtaya imra'atun cabdullahi bni cumar qisadii macruufka ahayd weeyaane ku dhacday halkan wuxuu nooga sheekaynayo qisadu waxay ahayd sidan cabdullaahi bni cumar radi allahu tacaala canhumaa isagii aabbihiiba cumar bn khaaab baa dhalay si aad garanaysaan wuxuu qabay gabar gabadhana wuu jeclaa runtii ficlan aabbihii cumar bna khaaab baa u yimid oo wuxuu ku yidhi gabadhan maaragta aad qabtaha siida bal nin xaaskiisii laga soo galay sidha maxaad samayn lahay talow odaygiiba intuu aroortii kuu yimaado kugu soo kallaa hadduu ku yidhahdo xaaskan maaragta ha siida cabdulaahi wuxuu yidhi anigu wax ceeb iyo cillad iga muuqday ma leh waxaan ku yidhi aabo maya maxaa dhacay cumarna waa u dhaafi waaye siidaa cumar bna khaaab ayaa nebiga u tegey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi wiilkayga cabdulaahi baan u tego sidaasaan ku idhi isna wuu i weydiiye waxaan ku idhi dhaaf cumar inuu dulmiye lagama yaabo cumar waa saaxibu cadl qise cabdullahi bni cumar kale oo ku dhacdaan idiin sheegi doona iyadana nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdulaahi buu la hadla wuxuu ku yidhi aic abaak aabbaha warkiisa yeel siida waa jeclahay ma jirto anaa qabo ma jirto cabdulaahi markiiba horu ka furay qiso dheer weeyaanoo xilliga uu furayo xilli ay caado qabtay bay ahaydoo nebiga calayhi salaatu wasalaam amar wuxuu ku bixiyey inuu soo celiyo haddana ay ciddo tirsato markaa kabacdi iyadoo daahir ah oo aan la jimaacin in la sii daayo waana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay qowlkiisii ahaa fatalliquuhunna liciddatihinna marka la furayo labadaa shardi waa khasab qofka dumarka ah inay daahir tahay iyadoo daahir oon dhiiggii caadada ahaa qabin ama dhiig oo dhanba aan qabin islamarkaana waa inaan lala seexanin inta ay daahirka tahay wax wada seexasha waa inaysan dhicin labadaa shardi marka la helo talaaq wuu ansaxaya waa cayaaraya iyo waa xanaaqsanaa iyo ma jiraysa markaa is cabdulaahi waa sii daayo marka cumar bn khaaab muxuu ku maagay baa laysku haystaa waa masalo kaleo culimmadu waxay yidhaahdaan aabbaha garanaya cumar bn khaaab ahaa waatuu nebiga u yimid oo ku yiri rasuulka allow saasaa wiilkaygii ku idhi rasuulkana wuxuu yidhi aabbaha aeec ka warran hadday hooyadii tahay marka booskii aabbaha hooyaa istaagtay hadda hooyadii baa kuu timid oo tiri fur cabdulahi bn cumar hooyadii baa u timid oo tiri fur ma aeecaya mise ma aeecayo waa calaa khilaaf cinda alculamaa laakiin sida saxa ah hooyadana waa la aeecaya maxaa yeele iyadaaba ka xaqweyn aabba waxaa soo haray cumar bna khaaab muxuu ku arkay oo cilad ah cilad la'aan ma jirto cilad baa jirta maxaa yeele cumar waa saaxiib aad iyo aad cadaaladda ugu dadaali jiray ma jeclayn inuu cidna dulmiyo waagu amiirka ahaa cabdullaahi bni cumarkan qiso uu ka sheekeynayey walaalihii waxay ahayd cumar bn khataab waagiisii ilaa kuufo iyo waa la furtay kuufo wuxuu u diray abu muusa alashcari iyo cabdulahi bni mascuud iyo rag buu mas-uul ooga dhigay cabdulahi wuxuu ku yidhi adigu caalim baa tahay dadka cilmiga bar shaqo kale kuuma taalo abuu muusa alashcari adigu mas-uul baa taha la yidhi maamulkii howlaha kala wad macnaha maaha inuusan fatwoonayn waa fatwoonayaa waana qabanayaa wax walba laakiin cabdulaahi baa kaga cilmi badan arrintaa maamulkii isagaa kala hayay abuu muusa alashcari maalintii dambe waxaa soo maray laba wiil oo uu dhalay cumar bna khaaab oo madiine u sii socda dhinaca iyo kaabuul bay ka yimaadeen iyo kor ama khuraasaan waxa loo yaqaano waxay u socdaan madiina madiinay soo mareen waxay soo mareen kuufa abu muuse alashcari xoolihii kharaajka ahaa buu hayaa baytulmaali lmuslimiin wuxuu rabaa inuu madiine u diro cid uu dhiibuu la'aa ah wuxuu yidhi war xaggee ka timaadeen halkaasaanu ka nimid xaggee u socotaan madiinaanu u soconnaa waa carruurtii cumar bni khataab uu dhalay wuu yaqaanaa waa aamin war xoolahan waa xoolihii muslimiinta beytlmaal muslimiin haye waxaan rabiyey inaan madiine u diro qof aan u dhiibaan la'aaye idinkaan idiin dhiibaya qaada waa koow iga qabta horta iga guddooma way ka guddoomeen wuxuu ku yidhi waxaan ii muuqata laakiin ra'ye aan raba inaa idinku darsado oo waa maxay ra'yigaan noogu darayso ra'yigaan idinku daraya waxay tahay xoolahan waad qaadaysaan ammaano weeyaanoo hadday dhumaan idinkaa laydinka rabaa baytalmaal almuslimiin baa iskale cumarna ma laha cid kalena ma laha maadaama ay sidaa tahay intaad qaaddaan ood wax ku iibisaan magaalada madiine markaad geysaan iska sii iibiya cumar intiisii siiya faa'iidadana idinku qaata wallahi waa talo fiican bay yidhahdeen iyaguna wax looga baahnaa magaalada madiinay ku iibiyeen xoolihii way soo qaadeen magaalada madiine yimaadeen xoolihii bay iibiyeen hantidii iyaga faa'iidada ahayd bay qaateen xoolihii asalkoodiina cumar bn khataab bay u geeyeen naga qabay ku yidhahdeen naga guddoon qoraalka muusena way ku caddahay intaasoo hanti inay tahay wixii intiina way siiyeen markaasuu ku yidhi xoolahan yaa idiin soo dhiibay abu muusa alashcari oo maxay ahayd iga warrama siday wax u dhaceen ii sheega qisadii bay uga warrameenoo waxay yidhaahdeen xoolahan wuu noo soo dhiibay annagu waxaan ahayn ammaanay ahayd waxani wuxuuna nagula teliyey taladaa oo wuxuu yidhi suuqa tagoo wax ku iibsado oo hadhow markaa xagga tagtaan iska sii iibiyo cumar khataab intiisa siiya ra'yigaasaan anigu qabaa buu yidhi laakiin amar ma ahayn abu muuse alashcari sidaasuu yeelay haa ka warrama buu yidhi haddaad dad kale ahaan lahaydeen ra'yigaa ma bixin lahaa sababtuu u yidhi waxay tahay aabbihiin baa amiir almu'miniin ah xoolahoo dhan keenuu ku yiri soo xareeya abu muusena waa khaldamay idinna waa khaldanteen keena xoolihii o dhan inuu ka qaaday noqotay waxay noqotay isagi iyo labadiisii wiil dacwad saxaabadii baa soo kala dhex gashay hawshii baa laysu dhegaystay isagii waxaa marka loo kala garnaqayaa labadii wiil loo kala garnaqayaa ilaa saxaabadii marka gartii ay gooyeen oo waxaa la yidhi cumarow ka soo qaad xoolahan iyagaa soo qaaday soo hadday lumi lahayeen yaa laga rabi lahaa bay dheheen annagaana laga rabaa soo xoolihii waanu keennay intay ahaayeen waan siinay muxuu naga rabaa marka cumar wuxuu yidhi asalka xoolaha yaa lahaa beyt muslimiina iska lahaa faa'iidadanna isagaa iska leh khaa'imiin baa tihiina keena idinka halkaasuu taagan yaha oga dhaqaaqi maayo isagu iyana waxay taagan yihiin xoolahaaga intay ahaayeen waa kuu keennay wax aanu kaa qaadanayna maleh saxaabadii hadday isu dhegaysteen waxay yidhaahdeen cumarow xoolahan hadday dhumaan yaa laga rabi lahaa iyaga hadde intaasna way la soo qaadeenoo way soo ilaaliyeen way soo xifdiyeen way keeneen gacan aaminayna ku keeneen xoolihii asalka ahaa xagga inoo dhig muslimiinta iska leh maxaa soo haray faa'iidadii faa'iidadii iyaga xooggoodii iyo hantidii baytlmaali muslimiin ha loo qaybiyo oo iyagana yaan la dhihiin bax iska taga ha laga dhigo hanti baytlmaal muslimiin uu lahaa iyagana ay ku tijaaraysteen xoolihiina qolo walbaba ay qayb qaadanayso qayb baa iyagii la siiyey qaybna baytlmaal muslimiin baa lagu celiyey cumar laakiin wuxuu lahaa asalka isagu taagnaa kulli ha la soo marka ninka sida caruurtiisa ku samaynaya ma u malaynaysaa islaan uu jeclaa uu qabay inuu leeyahay iska furbax maya kolley cumar waxbaa u muuqday wixii nooma caddaynin laakiin waa nin weyn soomaalidun waxay tidhaahdaa nin waayeelah iyo maxay ahayd walba islaan sidaasi siday wax u og yihiin uma sheegaan sheekh afka ka duwanne siday wax u og yihiin uma sheegaan baa la yidhi ya ah, waxbuu ku ogyaha kolley waxay ahaataba cabdulaahi laakiin inuu jeclaa isna dhabbay ka tahay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi aec abaak aabbaha aeec fur baa lagu yidhi cabdulaahi haddii marka aabbuhu culimmadu waxay yidhaahdaan laga soo qaadanaya xadiidkan haddii aabbuhu ay tahay masaa'il diini ah daruuri ah wuxuu u leeyahay waa in aabbaha lagu aeeciyo hooyadii laakiin hadday yihiin waxaan diinta ilaahay shaqo ku lahayn diinta ilahay waxaanan shaqo ku lahayn maxaa la gudboon qofkii laba mid weeyaan isagay u taallaa inuu waalidkii ku aeeco ilaahay ma hoojinayo iyo inuusan ku aeecin maxaa yeele masaladu masale diin maaha wain jahadaaka cala an tushrika bii maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma qabiilkeenna ma aha iyo qoladan ma guursanna iyo iska fur laga yeeli maayo maxaa yeele diin ilaahayba maahaba diin ilaahay maaha waad garanaysaanoo qisadii intaa ka horeysay kitaabka bidaayadiisa nabiyullaahi ibraahim isagoo socota ah waatuu laba mar tegey maka oo wiilkiisii ismaaciila u tegey labada marba isagoonan joogin guriga yuu ugu tegey maalintii koowaad wuxuu u tegey islaantii oo joogta wuu weydiiyey calaacal bay ka wareegtay wiilka wuxuu yidhi waan baxayaaye hadduu ninkaagii yimaado waxaa ku tiraahdaa hayr catabata baabik catabada albaabka catabada meesha waxaa la dhahaa laga soo gale bedel ku dheh hadal ay fahmaysa maaha laakiin waa sarbeeb talow hadday ogtahayna inay sheegi lahayd aanan u malaynayn <laughs> albaabkii laga soo gelayay guriga waxa laga galo waa qofka dumarkaa wejiga guriga la galo waa dumarka wey marka hayra catabata baabika markii lagu yiri albaabka laga gelayo guriga waa iyadoo oo wuu fahmay ismaaciil maxaa yeele maqaam alambiya calaacalka noocaasoo kale uma cunamo markaasuu ku yidhi aabbahay buu ahaa hayra catabata baabika laygu yirina albaabka catabadiisa aan bedelayana waa adige kac reerkiinna aad waa furan tahay macnihi mar kale dabadeed buu u yimid muunan helin gabadhii buu waraystay alxamdu waanu fiicannahay nicmo ilaahay waanu isku caysh wey waa isku nolol tii hore cabaadkeedii calaacalkeediiyo ta dambe barwaaqada nicmada ay sheeganayso ilaahay subxaana wa tacala uga mahad celinayso maxaad cuntaan buu ku yidhi wixii nala soo ugaartay tiri ugaartaasay isaga noolyiheen oo maxaa cabtaanoo waa biyaha zamsamka ah ilaahay inuu u barakeeyo yuu ugu duceeyey waxaa la dhahaa hilib iyo biyaha laga dhargay oo aan maka ahayn way ku qoomaan dhulka intiisa kale dadka inta badan marka wuu u duceeyey barake iyo khayr iyo wuu ilaahay uga baryey subxaanah wa tacaala nebiyullaahi ibraahim dardaarankii u dambeeyey wuxuu ahaa waxaa ku tiraahdaa albaabkaaga catabadiisa ha badeli marka dardaarankii nebi ibraahimna sidaasuu ahaa cumarna sidana ku dhacday radialahu tacaala canhu ardaa masaladuna waa masalo u khuduucaysa xagga diinta hadday tahay masalo diini oho daruuri ah waalidka wuxuu sidaa u leeyahay fabiha wa nicma waa lagu aeecayaa haddii ayna noqoninna maya lagu aeeci maayo maxaa yeelay laa aacata limakhluuq fi macsiyati اlkhaaliq inama aacatu fi lmacruuf wa can ibni cumara waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana taxtii aniga hoostayda waxaa ahayd imra'atun wa kuntu waxaan ahaa uxibuhaa mid jecel wa kaana cumar wuxuu ahaa yakrahuhaa mid naca muusan jeclayn cumar faqaala lii aabbahay baa wuxuu igu yidhi alliqhaa fa abaytu anna waa iska yara dhiijiye weyaan waa isgiijiyey waan yara diiday muunan dhihin waa kaa diiday laakiin macnuhu waa maxay wixii aan tusay aabbahaybaa waxay deliil u yihiin inaanan doonaynin fa ataa cumar marka waa soo baxay cumar wuxuu u yimid radi allahu tacala canhu annabiya sala allahu alayh wali wasalam fadakara dalika lah nebigu u sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo wuxuu ku yidhi rasuulka allow cabdulaahi sidaasaan ku iri welina wuu haystaa muunan furin faqaala nabiyu sala allah alay waslm nebiga allah cabdulaahi la kulmo wuxuu ku yidhi طalliqha gabadha siida rawahu abu daauud wtirmidiy waqaala xadiiثu xasanu صaxiix marka wixii lagu sheegaba waxay ahaydba qolo waxay yidhaahdeen way af adkaydoo maynan carabkeedaan fiicnayn oo waalid iyo cidaan waalid ahaynba uma roonayn qolo wax kale ku sheegeen waxay ahaataba kolay mas'alo diini ah cumar ku haystay gabadha radi allahu tacaala canhu ardaa wa can abi dardaa'i waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ana rajulan ataahu ninba u yimid faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi ina lii imra'atun wa ina ummii ta'murunii bialaaqiha abidar baa loo yimid ninbaa marka wuxuu haweenay baan qabaa وإna أmii hooyaday تأmurunii waxay ifaraysaa بطلاaqiha furitaankeeday ifaraysaa hooyaday waxay leedahay tan iska sii daa faqaala abu der baa marka wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi sal اllah alay wasalam yaquul i dhegaysa wiilyaho waan kula hadlayaa adigu waa iskale go'aanka laakiin i dhegaysa aniga waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo odhanaya alwaalid aabbaha iyo hooyadu awsatu abwaabi aljanna albaabaha jannada midka u dhaxeeya weeyaan fain shi'ta haddaad doonto fa adic wiil yahow marka alwaalid aabbaha iyo hooyadii awsat abwaabi aljanna albaabada jannada mid kuwa u dhaxeeya weeye macnaha oo iyagaaba looga tallaabaaba jannadii marka adiga wiil yahow fain shi'ta haddaad doonto fa adic iska dayac buu yidhi oo haddaad doonto yani dan ha u gelin dalika albaab albaabka isaga ah aw amase dan haddii aad ka qabtid albaabka inaad ka geshid jannada axfadhu ilaasho oo macnuhu waa maxay hooyada ateec rawaahu tirmidiy waqaala xadiiun xasanun صaxiix meesha farqi baa u dhexaynaya maxaa yeele ninku isagaa talaaqdu ay ka dhacdaa soo maha haddii waalidkiisii ay ku yidhaahdaan fur markaa isagaa ama furaya ama haysanaya laakiin gabadhi iyadu waa la qabaa iyaduna dalaaqdii gacanteeda kuma jirto waalidkeed inay dhahaanna xaq uma laha markaa wa can ilbara bni caazib radi allahu tacaala canhuma can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam nebiga alle oo ka warramayay salawaatu ullah wasalaamu caleyh ayaa wuxuu yidhi alkhaalatu bimansilati alum habaryartu waa hooyada booskeedii weeyaan alkhaala habaryarti bimansilati alum hooyada booskeeday taagan tahay waa siduu xadiid kale nebigu ku oranayay salawaatu llahi wasalaamu aleyh camu rajuli sinwa abiih macnaha sinwiga waxaa la yidhaahdaa laanta marka dhinaca ay u baxdo ta kalena ay dhinacan u baxdo sinwa abiihi macnuhu waxa weyaan aabbihii buu laan kala baxay hmm. geedaha caleenta waad aragteenoo midna dhinacana aadaysaa midna dhinaca kale marka waa geedkii sidaa u baxayay caleenta dhinacana aadiye kalena dhinaca kale uu aadi weye aabbihii iyo adeerkiiba habaryartiina waa sidaa weye alkhaala habaryartii bimansilati اlum annaga magacaanu sinayna waa maxay waa habar he yar macnaha waa hooyadii yarayd wey waa magacaad u qiimo badan rawahu tirmidiy baa wariyey wqaala xadiiثu صaxiixu wfi lbaabi axaadiiثu kaiiraة baa ku soo arooray fi صaxiixi mashhuuraة ah minha waxaa ka mida xadiiثu asxaabi alghaari xadiidkii noo soo hormaray wey kitaabka bilowgiisa aad soo aragteenee ahaa xadiiثu asxaabi alghaar qolooyinkii godka uu ku xirmay ee la yidhi camal saalixa qof walba ilaahay ha ku baryo ee camalkii saalixa uu noqday kii waalidkiisii ilaahay ku barye baariga uu ahaa wa xadiidu jurayjin iyo jurayj xadiidkiisii oo aanu soo marnay oo ahaa ninkii baariga u ah hooyadii ee salaadda ku jiray rabbi salaatii wa ummi oranayey wqad sabaqa labadu waa soo hormareen wa xadiiun mashhuuratun baa jirta iyaguna fi saxiixi ku soo arooray xadaftuhaa ikhtisaaran waan gooyey buu yidhi sheekho oo waan ka tegay ikhtisaaran gaabni anigoo doonaya kitaabka inuu dheeraada aan rabin wa min ahamiha waxa ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa xadiiثu camr bni cabasata saxaabigii la ohan jiray camr bni cabasa radi allahu tacala canhu alطawiili ee dheeraa almushtamili ee kulminayay cala jumalin kaiiratin jumlooyin aad u tiro badan oo min qawaacid اlislaami ah wa aadaabihi ah wasaadkuruhu xadiidka isaga waan sheegi doonaa bitamaamihi isagoo dhammaystiran in sha allahu tacaala waxaanu ku sheegi doonaa baabka ah fii baabi alrajaa'i baabka rajadaan ku sheegi doonaa qaala fiihi waxaa ka mid ahaa ereyadiisii xadiidka dahaltu cala nabiyi sal اllah alay wslam bimakkata nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u galay isagoo maka joogo macnuhu waa maxay waa qabla alhijra camr bn cabas wakhtigii soo islaamay marka wuxuu yidhi yacni fii wali nubuwati nebinimada wakhtigii ay bilaabatay faqultu lahu waxaan ku idhi maa anta inan qoraysh nebiga calayhi salaatu wasalaam been bay ka sheegi jireen waxay oran jireen safarada bannaanka intaynan soo gelin magaalada nin noocaasa joogo adigoo dhan buu ku bedelaya ha dhegaysanin waxba dhegtiida ha u raaricinin erayadiisa ha dhegaysanin waa nin af macaan waa nin noocan ah hadduu afka kuu kala qaado waaba raacaysaaba hadee nin saa lagaaga digay markaad magaalada gasha waa leedahay alla ilahi waa kii la sheegaya kabahagaad sii gashanaysaa waa ka cararaysaa marka ninkan laakiin sidaa ma yeelin ninkan iyo abidar iyo sidaa maynan yeelin iyagoo looga digay bay haddana waxay yidhaahdeen abidaroo kale markuu ka sheekaynayo nin weynoo caqlilaan ahay seen warkooda u yeelaa qof caqligiisa ku kala saari kara wanaagga iyo xumaanta had ahayd abiidarow weligaaba miyaad iska yeelaysaa waxay ku dhahaan waan u imid buu yidhi waan dhegaystay wuxuu sheegaya waa sii dhegaystay waa wax macaan waa sii dhegaystay markaasaan ku eri buu yidhi gacantaada ii fid kula ballamayaay halkiiba kusoo islaama abiidar alkhifaari marka wuxuu yidhi markii sidaa loo yidhi faqultu waxaan ku idhi maa ant waa u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaad ahayd adigu qaala wuxuu igu yidhi nebiyun baan ahay faqultu waa carba oo weligooba nebi mayna maqline waxaan ku idhi wamaa nebiyun nebi muxuu yahay qaala wuxuu yidhi arsalanii allahu tacaala ilaahay baa isoo diray faqultu waa sii weydiiyeoo waxaan ku idhi biayi shayin arsalak oo ilaahay muxuu kula soo diray qaala wuxuu yidhi arsalanii ilaahay wuxuu ila soo diray bisilati alarxaam riximkii oo la xiriiriyo qabso wa kasri alawthaan sanaamyadii oo la burburiyo iyana qabso wan yuwaxid allaha waa in ilaahay la waxido oo laa yushrika bihi shayun waxba aan ilaahay lala wadaajinin wadakara bitamaami alxadiid wallahu aclam waynoo iman doonaa xadiikuna wallahu aclam